كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها tilka aayaatu llahi natluha calayka bilxaqi wama allaahu yuriidu dulman lilcaalamiin walilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa ila allahi turjacu lumuur bismi illaahi araxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay subxaanau watacaala u naadiyey mu'miniinta asaga oo uga digaaya makaayidi oo yahuudda isagoo uga digaaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala dadka allaya rasuulkiisa rumeeyanow haddaad addeecdaan fariiq oo ka mid a ah kuwa kitaabka la siiyey way idin celinayaan iimaankiina bacdigiisa gaalo ayay idin celinayaanoo way idin gaalaynayaan seedad u kufrinaysaan ilaahay sideed u kufrinaysaan waa istifhaamu tacdiib wa tawbiiq weeye ayadoo kitaabkii ilaahay la idinku dul akrinaayo oo aayadihii ilaahay korkiina lagu akrinaayo rasuulkina calayhi isalaatu wasalaam uu idin dhex joogo qofkii alla qabsado alla ku kalsoonaada waa la hanuunshow ilaahay dariiq mustaqiima ayaa lagu hanuuniyey marka aayadaha sababunusuulkoodii iyo waxay ku yimaadeen iyo bayaankooda casharkeenna hore ayaanu ku soo sheegnay isna waxaa weye waxaa lagu jiraa aayadihii dhowrka aayo ku soo degay arrintii shalay inu soo sheegaynay oo waxa weye arrintii dhacday ninkii yahuudiga ahay oo isku diray asxaabta ayaa arrimihiisa ilaahay subxaanahu watacaala ka waramaya gaar ahaan reer madiino nimanka ansaarta ahay oo aws iyo khasraj ahay arrimihii ka dhex dhacay ayaa ilaahay wii nooga waramaya ayadoo markaasi khitaabka ayaga lagu jihaynaayo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow ittaqullaaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatii cabsidiisa xaqnimadeeda ka cabsada walaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ow ilaahay ilaa walxaal antum idinku muslimuuna muslimiin aad tihiin mooye ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa asagoo muuminiinta sifada ay leeyihiin ugu naadinaya in ilaahay subxaanau watacaala al ay ka baqaan mu'miniintu cabsidiisa xaqnimadeeda ay ka cabsadaan marka hadda arrimihii dhacay oo casharkeenna hore ahay ayaa weli laga digayaaho ilaahay wuxuu leeyahay ittaqullaaha ilaahay ka cabsada ayuu dha ilaahay ilaahay ka cabsada markii lasoo gaabiyo waxa weeye awaamiirta ilaahay farsooma waxa alla idinka reebaayna kahara weeye walaa tamuutunna u dha ilaahay dhimana oo hadhimana ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansan aad tihiin mooyaane marka hadda ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatii waxay noqonaysaa layidhi in alla la adeeco bian yudaaca falaa yuctaa wa falaa yukfar wa falaa yunsaa saas ayaa layidhi waa in alla la adeeco subxaanahu watacaala o aan lagu caasi waa in alla lagu sufriyo oo aan lagu kufrin waa in alla la xusaa oo aan la halmaamin marka aayaddaa markay soo degtay asxaabu rasuulilaahi waxay yidhaahdeen baa layidhi yaa rasuul allaahi waman yaqwaa calaa haada arrinkan yaa awood u lahay yidhaahdeen in ilaahay laga boqo xaqa tuqaatihi yay ka suurta geli karaysaa marka waxaa lagu nasakay baa layidhaah ilaahay qofkiisa qowlkiisa fattaqullaaha mastaadactumuudha ilaahay ilaahay ka cabsada intaad awoodi kartiin marka hadda culammada qaarkeedna waxay yidhaahdeen oo mufasiriinta waaweyna aayaddan hadda fattaqullaaha mastadactum aayaddaas laguma nafsakin laakiin waxay caddaynaysaa aayaddaas macnaheedi ayaa lagu caddeeyey ayaa leeyi qur-aanka waxay culimmadu yidhaahdaan mufasiriinta intaba ta'wiil laysugu keeni karo inaan markaasi waxaa weeye naasikh iyo mansuuq aysan isu ahaynin labadan aayadood waxaa weeye markaasi haddii ta'wiil laysugu keeni karaa inay istabyiininayaan tabyiinka in lagu fasiro ayaa fiicanay yidhaahdeen oo la yidhaahdo aayaddaas muraadkeeda ayaa wuxuu ahayba fattaqullaha mastadactum weye oo aayaddan waxay caddaynaysaa fattaqullaha mastadactum muraadka loogaga jeeday itaqullaha xaqa tuqaati ayay caddaynaysaa marka culumo badan oo saas ku baa jira qaarna waxay yidhaahdeen aayaddaas ayaa lagu nasakay buu leeyay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala walaa tamuutunna ha dhiman oo ha dhimanow dha ilaahay mu'miniinow waxaa markaa lala khidaabaya waa sacaam bani khayla aws iyo khasraj ayaa loola jeedaa ilaa walkaal antum idinku muslimuuna wa muslimiina aatihiin weye waxaa laga wadaa ayaa layidhi falaa yakun minkum mowtun calaa xaalatin mowd yowsan xaggiina ka dhicin ayaa la leeyahay duuna xaalati lislaam islaamka xaaladiisa ka sokeeya macnaha waxaa laga wadaa ayaa yidhi duumu cala alislaam islaamka daa'ima almamaad inta jooriya laga gaarayo hana doorina islaamka hana bedelan ha bedelina si waxaa weeye mawd aysan idiin haleelin adinkoo xaaladaas tabyiirkaa ku sugan waa tawdhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin waa tawdha ilaahay rabbigaaga caabud ilaa mowdka uu kaaga imaanayo oo yaqiinta mowdkaa loola jeeda hadii ilaahayla waa tegi doonaa marka qofka waxaa la doonayaa muslimkaa daacada ilaahay inuu ku dadaalo ilal mamaad intii laga gaara uu ka geeriyoonayo taasaa la doonayaa wey marka hadda waxaa saacay baa la yidhi bacdulkutub oo tafaasiir aan sidaas ahaynin waxaa ku saacay baa la yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna dadaa waxay ku fasiraan ilaa wa antum muslimuuna ilaa wa antum mutazawijuuna weye marka waxa weeye warkaas tafsiirkaas waxaa lagu sheegaa qolo oo shiicada kamida ah ayaa la layidhi waana tafsiir baadila weye laa asla lah weye qur-aankana waxaa weeye ma banaane ra'yi oo mujaradkiisa in lagu fasiro xaaraan weeye oo hadda ka hor aanu soo marnay maxaa yeela man qaala bilqur'aani birayi bira'yiyow dhahay nabigu faqad kafara qofkii qur-aanka waxaa weeye ra'yigiisa ka yidhaahda waa gaaloobay maxaa yeele marka wax la fasiraayo waxaa wax lagu fasirayaa dariiq oo oo la gooyey oo la caddeeyey oo markaasi culummadii islaamka min ladun cahdi saxaaba ilaa intii markaasi waxa weeye mufasiriintii tafsiirkoodu muxtamadka u ahay laga soo gaaray intaas ay soo wadeen ayaa la qaadayaa qofki waxa weeye isagu waxyaaba isaga ikhtiraacday amba hawaa u laftigiisa u adeegsada ilaahay kitaabkiisa kaas waa ku gaaloobayaa wactasimuu qabsadaw dhah ilaahi bixablillaahi ilaahay xarigiisa qabsada jamiican xaal aatiin kuwa dhammow dhah ilaahi weli waxaynu ku jirnaa aayadihii waxaa weeye lagula wahamaayey oo lagu waaninaayey qoladii maaragtay aa mu'miniinta ahaydoo arrintii shalay ina soo marayn ay ka dhacday waxtasimuu qabsadow dha ilaahay bixablillaahi ay xarigiisa hadda arrintaanu waxa weeye qaacidadii hela imaanaysa alcibratu bicumuumi lafi laa bikhursaab wey qoladaas hadday kusoo soo cibradu caamay noqonaysaa oo cid walba waa laga doonayo oo islaama ah inay awaamirtan ilaahay sidaa u qaadato wey ilaahay wuxuu yidhi waxtasimuu qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa qabsadow ilaahay jamiican xaal aasiin kuwa dhan oo xarigga ilaahay oo diinta alla loola jeedo diinta ilaahay qabsadow dhah ilaahay walaa tafaraquu hana kala tegin ou dhahayo islaam bacdigiisa ha kala tegin ou dhah ilaahay subxaana watacaala marka hadda faduubu cala alijtimaac ayaa laga wadaa ijtimaac daa'ima weeye walaa yakun minkum tafaruqatun weeye kala tagmayaysa idinka dhicin maxaa yeelay islaamku haddii uu kala tago waxaa lumaya awoodiisa iyo sharaftiisa ayaa lumaya haddii uu kala tago kitaabka ilaahay hadduusan isla qabsan horta waxaa dhacaysa inuu kala tago maxaa yeele marka ugu horraysa ilaahay waxtasimuu bixabliilaahi buu dhahay xariga ilaahay qabsada oo maaragtay islaamkaas wey haddana ilaahay dhammaan ku qabsada ayuu dhahay idinkoo wada jira xariga ilaahay qabsada ayuu dhahay haddii waxaa weeye wada dib lagu qabsa waayo kitaabka ilaahay waxaa imaanaysa khasaaro iyo hoog iyo lucdiga imaanayo haddana alla wuxuu yidhi subxaana watacaala walaa tafaraquu ha kala tegina ayuu dha ilaahay oo bacda alislaam ha kala tegina weeye caalamka islaamka hadda maanta waxaa weeye xarigii ilaahayna la islama haysto tafaruqna waa ka dhacay maxaa yeele qur-aanki waa lagu kala tegayo dadki waxa weeye qur-aanki inay qabsadaan oy ku xuguntamaan oy isaga ka dambeeyaan ma doonayaan marka haddii arrintaas timida maxay keentay lucfi iyo gumaysi iyo dullinimo gaalada ayna dullaysanayso taasay keenta weye marka hadda waxaa la yidhi diinti iyo qur'aankii ayaa xabli xarig lagu shabahay baa layidhi waxaa la caariyo qaatay mushabahu bihigii oo xabligii ah mushabih yaa loola loo caariyo qaatay oo diinki ah weye ama qur'aankii ah weye waxay noqonaysaa calaa sabiili alisticaara tasriixiya weye alasliya weye wajuljamcuna waxaa weeye altawasulu lilmaqsuudi fii kulli mid walba waxaa weeye maqsuudka ayaa lagu gaaraa weye idaafada loo is idaafeynaayo lafduljalaalahana weeye qariina maanica waayaa layidhi ictisaamku waxaa weeye tarsiix waayaa layidhi waxaa ku sugan isticaara tasriiciya tabiciya ayaa ku sugan baa layidhi maxaa yeelay waxaa layidhi wusuuqi oo xarigga ilaahay la qabsado ayaa maaragtay la shabahay baa layidhi waxaa la caariye qaatay ictisaamkii oo lilwusuuqaa loo caariye qaatay waxaa la istiqaaqay ictisaamki weeye oo ictasamuu ayaa li bimacnaa saqu weeye ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala walaa tafaraquu ha kala teginow dha ilaahay wadkuruu xasuustow dha ilaahay mu'miniinow nicmatallaahi ilaahay nimcadiisu calaykum korkiina alla idinku nimceeyey markaas waxaa khidaabku ahaa yaa maxshar al walkhasraj laakiin hadda caamatulmuslimiin oo dhan ayaa loo leeyahay alla wuxuu yihi wadkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina alla idiin nimceeyey id waati kuntum ad ahaasheen islaamka hortiisa a'daa'an col aad aheedeen faallafa dabeedna ilaahay uu ku dumay bayna quluubikum laasiina beynkeeda oo islaamka isugu dumay fa asbaxtum dabeedna aad ahaateen binicmatii ilaahay nimcadiisa ikhwaanan walaalo aad ku ahaateen ama binicmatii binicmati lislaami ikhwaan aad ku ahaateen wa kuntum waxaad aheedeenow dha ilaahay islaamka hortiisa calaa shafaa xufratin gohol gebigeeda ayaad aheedeen korkeeda oo mina naar naar ka mid a faanqadakum dabeedna alla waa idinka koriyey minhaa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala naartaas ayuu idinka koriyey alla wuxuu yidhi subxaana watacaala nimcada ilaahay xasuustoo dhahay alla idinku nimceeyey nicmadaas waxa weeye waa nicmatu lislaam qofkii ilaahay muslim ou ka dhigay ilaahay waa u nimceeyey subxaanau watacaala islaamku wax weyn oo qiimo leh oo la weeye id waktiyow dhah ilaahay kuntum ad ahaateen islaamka hortiisa a'daa'an col aad heedeen maxaa yeela aws iyo khasraj saa horuu soo sheegnay colaad oo soo tiilay boqol iyo labaatan sano ayaa jirta layidhi oo aan demin ayaa haysaa layidhi oo qabyaalad laysu dilaayo iyo waxyaaba oo aada iyo aad rakiis u ah oo u liisa sida hadda macnaha aanu arkayno annaga soomaalida xataa isu dilaynoo kale maxaa yeele islaamku markii la qaato ayaa wax lagu noqonayaa ee islaamka sheegashadiis wax tare maysa taallafa dabeedna alla waa dumowdha ilaahay bayna quluubikum laabtiina beynkeeda ayaa alla isu dumay oo ilaahay subxaanahu watacaala islaamkaas ayaa ilaahay suusiin dumay waxa wax isu geyn karaa waxa weeye in islaamka si dhaba loo qaato oo laga run sheego ayaa dadka quluubtooda laysugu geynaya ilahay isugu geynaya laakiin haddii islaamka qalbiga uunan jirin oo lisaankaa waxba markaasi ijtimaaca imaan maayaan fa asbaxtum waxaad ahaateenow dha ilaahay binicmatii ilaahay nimcadiisa sababkeeda ikhwaanan walaalo ayaad ku ahaateen xagga diinta iyo xagga wilaayada ayaad walaalo ku ahaateen marka waxa weeye walaalnimadu waxay sax noqonaysaa oy wax anfacaysaa marka ay ka timaado islaamka ay ka timaado wey markii islaamnimada lagu walaaloobo ayay walaalnimadu shaqaynaysaa wilaayadu ay shaqaynaysaa laakiin waxa weeye haddayna islaamnimo ka imaanin walaalnimo wax taraysaa ma jirta weeye oo dadka kii isugu sokeeya waa kan islaynaya wa kuntum waxaad ahaateenow dha ilaahay calaa shafaa xufratin darafa xufratin weeye buhul qawgeeda ayaad ahaadeen oo mina naari naarahow dha ilaahay laysa baynakum wa bayna alwuquuci fiiha ilaa an tamuutuu kufaaran weye inaad boodkaas ku dhacdaan waxaa idinkaga dhinaayow dha ilaahi subxaana watacaala inaad kufaar gaalo aad ku dhimataan boodkaas naartaad ku dhacdiinna waxaa idinkaga dhinaayo kaliya inaad gaalnimo ku dhimatiina dha ilahi subxana watacala halkaa laga wadaa faanqadakum dibeedna alla waa idinka koriyey minhaa naartaas waa idinka koriyey oo ilaahay iimaan ayuu idinkugu nimceeyey kadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira sida aayadahaas laydinkugu soo cadeeyey yubayinu llaahu alla waa caddaynayaa lakum idinkowdha ilaahi aayaatii aayaadkiisa ilaahay waa idin caddaynayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala meel kasta iyo jaanib kasta alla wuxuu idinkugu caddaynayaa aayadihiisa weye lacallakum inaad tahtaduuna aad hanuuntaan ow dha ilaahay lacallakum inaad tahtaduuna aad hanuuntaan ow dha ilaahay waltakun ha ahaatow dha ilaahay minkum xaggiinawdha ilaahay ummatun ummado ha ahaato ummaddaasoo yadcuuna uu yeeraya dadka ila ilaalkhayri khayrka uu yeedhaya waya'muruuna amraaya bilmacruufi wanaaga amraaya wayanhowna reebaaya canilmunkari munkarka reebaaya wa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay addaacuuna alaamiruuna naahuuna weeye kuwa maaragtayaa dadka dacwada uu yeeraaya oo wax amraaya waxna ka reebaaya humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala ilaahi subxaanau wa tacaala markii uu nooga soo warramay dhowrkii aayadood oo mu'miniinta ilaahay subxaana watacaala uu naseexaynaayey oo wax walba ilaahay subxaana watacaala uu ku kufaraayey oo danahooda haddana ilaahay halkan wuxuu nooga warramayaa dadka maaragtay aa ummatul maxamedka in laga doonaayo dad waxaa weeye wax fara oo wax ka reeba in laga helo intaasu laabudda ay tahay weeye marka alla wuxuu yihi subxaana wa waltakun bimacnaa waltuujad weeye ha la helow dha ilaahay minkum xaggiina ummatun ummad ha laga helo hadda waxaa weeye waltakun waxay ixtimaashahaa layidhi kaanadaanu inay naaqisho ay tahay ummatuna markaas isinkeedii ay noqoto yadcuunana khabarkeedii ay noqoto minkumna inay daraf noqoto oo markaasi waxaa weeye daraf ay noqoto daraf iyo darafu laqu weeye oo takuntaas ay ku tacdado amba layska xaalayo ummatuntaas laga xaalayo waayahay marka hadda amase markaasi yadcuuna wowdeeda laga xaaleeyo amase waxa weeye waltakun kaanadaasu taamo ay noqoto weye ummatun markaasi faacilkeedii ay noqoto sii la dhihi jira taktafi bimarfuucihaa ay noqotona waa banaan tahay yadcuuna jumladaas ana markaasi sifo ay u noqoto ummatun taas weye minkumna la xaaleeyo weye amase takuntaas waxaa weeye lagu tacalujiyo weye labadaasaa banaanaa layidhi marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waltakun weltuujad hala helowdha ilaahay minkum idinka xaggiinowdha ilaahay ummatun ummadow dhah ilaah ummadaasoo yadcuuna uu yeedhaaya dadka ilaa khayri khayrka uu yeedhaya islaamka weeye waya'muruuna faraaya bilmacruufi wanaagga faraaya wayanhowna reebaaya canilmunkari munkarka reebaaya dadkaasa laydinka helowdha ilaahay in dadkaas la helaahu waxa weeyaa layidhi waa farlu kifaaya layidhi farlu kifaayaynu ayay noqonaysaa layidhi laakiin waa markii la yidhaahdo minkum taan mintaanu tabciiliyo waye waxaa markaasi culammadu isku khilaafsan yihiin nintaan waa tabciiliyo oo waxaan hadda la sheegaayo oo amar macruufka laysfaro iyo munkarka layska reebaa waa fardu kifaaya yidhaahdeen waase markii nintaan la yidhahdo waa tabciiliyo wey ummad walbana markaasi cid amba cid walba ku laazimi mayso in markaasi ay noqoto daaci ay noqoto suurtagalna maahan baa layihi qof walba inuu daaci noqdo weye waxaa culamada qaar yidhaahdeen waa weeye minkumtaan waxay noqonaysa waaba sir ama waa zaa'ide oo waxaa laga wadaa ummadba noqdaa la leeyahay oo cid walba waxaa weeye cid waxna farta dadka waxna ka reerta ha noqoto weye saasaa ah, markaasaa layidhi haddii marka waa zaa'ide la yidhaha waxaa lagu dhisayaa mukhaadabkan bifarlilkifaayati inuu yahay aljamiic iyo dadkao dhan markaasi haddii waxaa la yidhi bacli ayay kamida ay ficilkaa sameeyaane taqadal xaraju can ilbaaqiina laakiin kulligoodba inay kulligood daaciin ay ducaad wada noqdaan waa laga doonayaa laakiin ayagoo sidaasa qaar hadduu arrintu u qumo waa ka dhacaya halayidhi markaasi qolada kale dimbi laakiin waxaa loo badan yahay in markaasi nintaada tabciidiye maxaa yeele suurtagal noqon mayso ummadoo dhan ducaad inay noqoto oy wax wada bartaan ma suurtagelayso maxaa yeele xaraj oo shadiida ayaa ku sugan sida la arkaayo wey marka hadda dadka ayaga laftirkooda ducaadda ilaahay subxaanau watacaala ma-aalkooda khayr ayaa alla u yaboohaya yaboohayaho ilaahay wuxuu yidhi wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo markaasi dadka uu yeedhaaya khayrka uu yeedhaaya macruufka faraaya munkarka ka reebaaya humulmuflixuuna waa kuwa liibaanow dha ilaahay alfaaiduuna weeye waa kuwa liibaanow dhah ilaahay subxaanau wa tacaala oo arrimahaas ay samaynayaan ayay ku liibaanayaan dadka ducaadda oo ilaahay subxaana wa tacaala dacwadiisa ummadda uu yeedhaayo ilaahay xag ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yaboohay falaax liibaan ayaa ilaahu yagu hay marka waxaa la rabaa dacwadeenna inay maaragtay dar ilaahay ay noqoto oo alle daraaddiisa dacwadeennu ay noqoto markaas ayaanu liibaanaynaa walaa takuunuu ha ahaaninow dhah ilaahay mu'miniinow kaladiina kuwii oo kalentoo tafaraquu kala geeyow dhahay diinkoodii oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa'ahum ulbayinaatu aayadihii cadcadday ay u yimaadeen wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo diinkooda ku kala tegay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ilaahay subxaanahu watacaala markuu muuminiinta uu soo amray inay maaragtay ah, ilaahay xadhigiisa ay qabsadaan oo ku ijtimaacaan oo tafaruqi laga nahiyey oo la amray inay dacwada islaamka ay maaragtay ah, dad ducaada laga helo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala digayaa inaanu noqonno qolooyinkii naga horreeyey oo yahuud iyo nasaara ahlu kitaabkii oo kale inaan noqonno nimankii maaratay culimmadooda ay ka kala tago diinto diinta ay ka tageen weye markaasu alla wuxuu yidhi walaa takuunuuha ahaanina kaladiina kuwii oo kaleentood tafaraquu kala tegowdha ilaahay diinkoodii ka kala tego weeye oo wax kala kuu iskhilaafowdha ilaahay maxaa yeele tafaruq haddoo yimaado oo diinta lagu kala tago khilaaf waaba joogaaba maxaa yeele tafaruqu wuxuu keenayaa khilaaf ayuu keenayaa mar haddaan diinta lagu madaysnayn laabudda waa in khilaaf uu yimaadaa weye min bacdi maa intii kadib ow ilaahay jaa'ahum lbayinaatu aayadihii cadcaday u yimaadeen waxay kutubtu ku fasiraan yahuud iyo nasaaro weye oo waxaa leeyi yahuud waxay u qaybsantay iyo kow firqo ayay u layidhi mid ayaa naajiye oo koraysa inta kala naasay gelayaan nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo laba firqo mid ayaa naajiye inta kala naasay gelayaan xadiisaa jiray maaragtay iska leeyahay dabaraanina uu weriyey xaatimna uu ku wariyey mustadraj ayaa jiray oo nabigu calayhi salaatusalaam uu dhahay wasataftariqu haadihi lummati lummatiw dhahay ummaddan oo tana iyaduna way kala tegaysaa haw dhahay isagoo nabigu calayhi salaatusalaam ummadiisa isaaraaya ah, oo waxay u kala baxaysaa calaa salaasin wa sabciina firqatan todobaatan iyo saddex firqo ayay u qaysamayaan mid ayaa maaragtay naajiya dhaha nabigu inta kalena asiigilaya markaasi nabiga calayhi salaatu salaam waa la su-aalay xadiidkaas oo yeyihiin kuwaas kor ayaa layidhi markaasuu nabig waxau dhahay calayhi salaatusalaam waa jamaacadau dhahay jamaacada marka culummada islaamka waxay ku ta'wiiliyaan jamaacatu ahli sunna ayay ku ta'wiiliyaan oo waxa weeye ashaacira iyo maaturidiya waxaa kaloo la yidhi nabigu calayhi salaatusalaam waxau dhahay man kaana calaa maa anaa calayhi wa dadka naajiyiintaah waxaa weeye dadka waxa weeye waktigaas ku sugan tafaruqaan uu dhacaayo aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku suganahay dadka ku sugan ayaa naajiin noqona u dhahay marka laabudda waxaa weeye asarti rasuulka calayhi salaatusalaam in la raadiyo oo lagu dhowrsado ayaa laabudda noqonaysa taasna marka tafaruqaana waxau dhacaa la layidhi saxaabada bacdigeeda marka naajigu waxaa weeye a layidhi man kaana calaa qadami nabiyi wa asxaabihi qofkii nabiga calayhi salaam raadkiisii asxaabta qaadaa layidhi zamin kastana waxay isku khilaafaan baa layidhi tafaruqaa dadkan kala tegay xagga qilada iyo xagga kasrada yaraanta iyo badnaanshada waktiga horaa la yidhi oo zamnu saxaaba waxaa weeye wixii ka dambeeyey oo taabiciintii aan dhihi lahay meelahaas waxaa weeye ayaga ayaa qaalib noqday maxaa yeele muctazilo ayaga oo bidcada ahayd oo ninkii maaragtay madaxdu ahay la dhihi jira waasil ibnu caddaas waxa weeye ayaga ayaa maaragtay qaalib noqday oo dadkii wanaagsanay ayaga ayaa qarsiyeen baa layidhi zaminku markuu maaragtay oo sii daahane waxaa zaminku markuu maaragtay oo uu sii daahane waxaa la yidhi way yaraanayaan marna way ziyaadaan baa yidhi laakiin waxaa weeye firqadan naajiyadaahu marnaba ma la yidhi intiba qur-aanku mawjuud uu yahay oo qur-aanku dhexdeenna uu yaallo maxaa yeele qur-aanku unuu kuu caddaynayaa wixii markaasi ay ku soco jireen rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo wadadii fiicnaaheedoo xaqa aheeday ayuu kuu caddaynayaa laakiin waxaa shardiya in markaasi masdar oo markaasi waxa weeye wanaagsan inaad wax ka qaadato waxaana caddaynaya dadkaas inaa marnaba aysan go-ayni ahlukayrkaahu allahu nazla axsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan masaaniya taktaciru minhu juluud aladiina yakshawna rabbahum ilaah marka waxa weeye haddii waxa weeye dad ahlulqur'aana aysan jiri lahayn oo qur-aanka tadaburaaya qur-aanka ayaaba la mas'alahaya sida xadiisku aroor haddii la yidhaha masalanba dadkaas ducadeedu mustajaabo weeye ee maxay dadka caalamka silaax ilaahay uga tuug waaye masalanba haddii la yidhahdo waxaa la leeyahay ducada lagu ilhaami maayo maxaa yeele wax ilaahay qadaray in la bedelo lagu ilhaabi maayo marka alla markuu ogaado subxaana watacaala weye caalamku inuusan u suubanaynin ilaa xaaladaas mooyaane dadkaas wanaagsan lagu ilhaami maayo ducada waxaa weeye ayaguna waxaa weeye arrimahaas ku ducey maayaan baa layidhi maxay noqonayaan marka ayaguba dhibaatadii waa haysataahe waxaa layidhi waxay noqonayaan dad aad iyo aad u sabar badanay noqonayaan layidhi oo sabar ayaa ilaahi subxaana watacaala ku arsuqayaa layidhi marka waxaa layidhi tafaruqa kala tagga oo madmuumkaahu waxa weeye waa midka caqiidadaha lii tafaruqa oo maaragtay ah, xaaraamta oo madmuumka ah oo xun waa caqiidada lagu kala tagaa lii ee waxa weeye tafaruqa xagga furuucda lagu kala tago taas waxaa la yidhi dhibaato ma laha ummadana raxmad ayuu yahay maxaa yeele nin walba waxa weeye xagga axkaamta waa lagu kala tegi jiray oo hadda a'imadan oo hadda la ictimaado oo waxa weeye a'imatulmadaahibka afarta waxa weeye way kala duwan yihiin xagga furuucda way ku kala duwan yihiin ayadoo nin walba adilada si waxaa weeye u fahmay oo kasoo qaadanayo qur-aanka iyo axaadiis annagu uu ka qaadanayo marka taas wax dhibaato ahay leedaha ma jiro laakiin tafaruqa madmuumkaahu waa midka waxa weeye caqiidada ku saabsan weeye sida hadda mararka qaarkood aad arkay alla markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala cadaab cadiima ayaa kuwaas u sugnaadow dha ilaahay cadaab cadiima oo weyn ayaa u sugnaadow dha ilaahay walaa takuunuuha ahaaninow dha ilaahay kaladiina kuwa oo kaleento tafaraquu ka kala tegey diinkoodow dha ilaahay oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa'ahumulbayinaatu aayadiha cadcaddaay u yimaadeen maya ayagoo xaqi arkay ayay haddana waxa weeye ka kala tageen weye wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay macaalkooda alla noo seegaya lahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ow dha ilaahay waladaas waxay iska leeyihiin cadaab weyn ayay iska leeyihin ow dha ilaahay marka alla wuxuu noogaga warramayaa maalinta waxa weeye cadaabka cadiimka ay iska leeyihiin oo qiyaamada ah sida waxa weeye xaalatu naas ay noqonayso marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadkur xusowdha ah, ilaahay yooma maalin tabyadu ay caddaanayso wujuuhu wijiyaalo oo wasaswadu ay madoobaanayso wujuuhu wijiyaalo waa maalinta qiyaamo weye wujuuhda kufaarta waa la madoobaynayaa wujuuhda mu'miniintana waa la caddaynaya way nuurayaan markaasuu labadaas maalkoodaa ilaahay loo sheegayaa faama aladiina kuwa iswadad ay madoobaatow dha ilaahay wujuuhu dha ilaahay waxaad soo qadaraysaa fayulqawna fi naari naarta lagu ridaya waxaana loo leeyahay akafartum ma kufriseen bacda iimaanikum iimaantiina bacdigiisa miyaad kufriseen faduuqu cadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum ahaateen tadkuruuna kuwa kufri saa cadaab ku dhedhantaa leey waama aladiina kuwa ibyalad ay caddaatowdha ilaahay wujuuhu mudjiyaashood waa muuminiintee fa fii raxmati raxmatillaahi ilaahay naxariisiisay ahaanayaan dadka muuminiinta ahoo wejigoodu nuuraaya maalinta qiyaamo fafii fii illaahi ilaahay naxariisiisay ahaanayaan hum ayaguna fiiha raxmadda ilaahay khaaliduuna kuwa ku waaraay weye naxariista ilaahay ku waaraan subxaanau wa tacaala tilka taasow ilaahay aayadahan laga soo waramay aayaatullaahi ilaahay aayadihiisa weye nadluhaa waanu qisoonaynaa sayidka maxamedka ahow calayka korkaada ayaanu ku qisoonaynaa bilxaqi xaqnimo ayaan uu qisoonaynaa aayadahaasaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay waa aayado oo xaqa ee waxaa weeye caayadihii ilaahay weeye waana kugu qasoona waan kuu sheegaynaa si xaqnimaa wama wamallaahu alla maha yuriidu alluhla doonaya dulman dulmi lilcibaadi lilcaalamiina caalamiinta wamallaahu alla maha yuriidu mid la doonaayo dulman dulmi lilcaalamiina caalamiintaoo ilaahay dembi la-aan cidow qabanaayo ma jirto welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arlada ku sugan wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurtana loo celinayaa ilaahay koonkan wixii jooga samaawaad iyo arlo mulkan wa khalqan wa cabiidan ayuu isaga leeyahay abuutana xaggiisay u laabanaysaahoo cid walba waxay samaysa maalinta qiyaama isaga ayaa ku jaasinaya casharkeenna marka intaasuu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin kuntum khayra ummatin ukhrija linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billahi walaw aamana ahlu lkitaab walow aamana ahlu lkitaabi lakaana khayran lahum minhum almu'minuuna waaktaruhum alfaasiquun lan yaduruukum ilaa adan wain yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara suma laa yunsaruun duribat calayhim adillatu aynamaa suqifuu ila bixablin min allahi waxablin min annaas وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون yuuminuuna biاllahi walyawmi alaakhiri wayaأmuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari wayisaaricuuna fi lkhayraati waulaa'ika hum min asaalixiin wama yafcaluu min khayrin falan yukfaruuh wallahu caliimun bilmuttaqiin bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo tobanaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah waxaa ilaahay subxaana watacaala tacaala noogaga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey maalinta qiyaamo dadku sida ay u qaybsamayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala noogaga soo warramay marka alla wuxuu yihi subxaana wa maalin waxaad xustaa how ilaahay wejiyaal ay cadday caddaanayaan wejiyaallo ay madoobaanayaan wujuuda mu'miniinta ayaa oo nuuraaya wujuuda kufaartuna way madoobaanayaan sida aan maaragtay aan ku tegi doono shalana aanu soo sharaxnay markaa markay saas dadki kala noqdaan qolo walba ma'aalkeeda ilaahay nooga soo warramo ilaahay wuxuu yidhi kuwa wujuuhdoodu ay madoobaatay naarta ayaa lagu ridayaa hawdha ilaahay waxaana loo leeyahay ma kufriseen iimaankiini bacdigiisa iimaankaana waxau noqonayaa kii yoomu akhdi miisaaq ahay maalintii ilaahay alastu birabbikum uu dhahayey oo qaaluu bala ay dhahayeen cadaabka dhedhemiya ayaa loo leeyahay sababtuna waxaa weeye kufriga aada kufriseen kuwa haddana ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala wujuudooda ay caddaatay waa mu'miniintee ilaahay raxmadiisa oo jannada hay ahaanayaan wayna ku waarayaan buu dha ilaahay naxariista ilaahay oo jannada ah sidaa markii loogaga soo warramay ayaa alla wuxuu yidhi tilka taaasowdha ilaahay ay haadihi l aayaat weeye aayadahan oo kuwaana waa aayadihi ilaahay waana qisoonaynaa howdha ilaahay saydka maxamedka ahow adiga ayaanu kuu qisoonaynaa xaqnimo ayaanu kugu qisoonaynaa allana ma ahan mid dulmi la doonaayo caalamiinta oo dembi la-aan cid ilaahay subxaanau watacaala u cadaabi maayo una qaban maayo arrintii inay saas tahay ilaahay adile ayuu keeno wuxuu dhahay alla waxaa u sugnaaday samaawaadka wax ku sugan oo makhluuqa iyo wixii arrada ku sugan oo ilaahay mulkan wa khalqan wa agiidan isaga leeyahay ilaahay subxaanau watacaala xaggiisa ayaana umuurta loo celinayaa oo maalinta qiyaamo baxsigiyaa la iskeenayaa ilaahay ayaa dadka xisaabaayo arrintaa markii laga soo warramay ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramaya fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ummatu maxamed uu siiyey iyo rasuulkeedaba oo ilaahay rasuulkana uu ka dhigay afdalu alkhalqi cala alidlaaq ummaddan ummatu maxamedna ilaahay afdal ulumam cala alidlaaq uu ka dhigay iyo waxa weeye markaasi fadligaas iyo khayrkaas waxa ummati maxamed ay ku mutaysatay ayaa alla subxaanahu watacaala uu ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaala kuntum waxaad ahaatay anowdha ilaahay yaa ummata maxamed ayaa ku jirta ummati maxamedi fii cilmillaahi alazaliyi cilmiga ilaahay oo horreeyey waxaad ku ahaateen kuntum waxaad ahaateen ayuu dha ilaahay khayra ummatin ummatan uu khayr badan ummaddaasoo ukhrijja loo soo daahiriyey linnaasi dadka loo soo daahiriyey ta'muruuna waad amraysaanow dha ilaahay bilmacruufi wanaagga ayaad amraysaan watanahowna waad reebaysaan canilmunkari munkarka ayaad reebaysaan wa billaahi alla ayaad rumaynaysaan ow ilaahay marka sidaas ayaad waxaad ku tihiin khayra ummatin ukhrija linnaasi marka hadda meeshaan ilaahay wuxuu yidhi kuntum waxaad ahaateen meeshaa marka waxa weeye waa laysla khidaabayaa waxaa la yidhi khidaabkaanu laysla khidaabaayo yaa waayaa la yidhi ayaddaana waxaa ku sugan ammaan oo weyn ayaa ku sugan iyo maaragtay tafliil min allahi lihaadihi lummati almuxamadiya ilaahay subxaana watacaala fadli uu fadlilaayo ummaddan ummatu muxamadiyadaa weye waxaa haddeen lays ogeysiinayaa in ilaahay subxaana watacaala aw sababtan oo weyn ilaahay subxaana wa tacaala in uu ku tawaabinayo marka hadda khidaabkan oo laysla khitaabayo yaa waayo ayaanu dhahnay oo markaa si loola khitaabaayo si mushaafaha ah waxaa la yidhi waktigii qur-aanku uu soo degaayey waxaa maaragtay asgaan loola khitaabaayo saxaabada ayaa layidhi saxaabadana marka hadda sifaatkan hadda ilaahay uu ka raaliga yahay oo aayaddan lagu sheegaayo waa u sugnaatay eh, sifaadkaasu asxaabta waa u sugnaatay oo sifooyinkan ilaahay uu sheegaayo oo waaweyn asxaabu rasuulillaahi way ku sugnaadeen markaasaa ilaahay uu ku ammaanay baa layidhi waxaa la yidhi waman tamasaka biawsaafihim wa akhlaaqihim kaana mamduuxan mislahum qofkii waxaa la yidhi qabsada sifaadkooda iyo akhlaaqdooda isaguna wuxuu noqonayaa mid ammaanan oo ayagoo kala weeye oo madxigaan ayuu helayahaa layidhi marka madxigaana wuxuu kutusinayaa ha la yidhi awsaaftooda in ilaahay subxaana watacaala uu ka raali yahay kolkaasaa ilaahay waxau ku sharafay baa layidhi nabigooda sharaftiisa ayaa ilaahay ku sharfay baa layidhi maxaa yeele caarifku waa saw dhahay lamaa daca allaahu daacina lidaacatihi biashrafi rusli kunaa akrama alumami waa saw dhahay saaxibulmurda saasou dhahay ilaahay subxaana wa markii maaragtay alla uu loo yeeray oo loogu yeeray midka annaga loo yeeraayo oo rasuulka calayhi wasalaam daacadiisa uu loogu yeeray oo ah markaas ashrafu rusul rususha midka uu sharafta badanne kunaa akrama alumami annaguna waxaanu noqonay ummadaha kuwa uu karaamada badanne kolka ilaahay uu yidhi subxaana watacaala sifaadka markaas aanu ku fadli badnaano oon ku khayr badnaanay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala ta'muruuna bilmaxruufi ayuu dha ilaahay waxaad ahaateen ummad midda ugu khayr badan cilmiga ilaahay oo ajaligaa oo ukrijat ukhrija baan bimacnaa uhura weye loo soo daahiriyo loo soo bixiye linaasi dadka marka waxa aan ku khayr badnaanay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wax noogaga sheegayaa ta'muruuna waad amraysaan ow dha ilaahay bilmacruufi wanaagga ayaad amraysiin ow dha ilaahay watanhowna waad ow dha ilaahay canilmunkari munkarkaa waad reebaysid oo waa macruufka waad amraysaanow dha ilaahay subxaana watacaala munkarkana waad reebaysiinow dha ilaahay wa tu'minuuna waad rumaynaysaanow dha ilaahay bilaahi alla ayaad rumaynaysaan waxaa weeye ummati maxamed waxay ku khayr badan yihiin macruufka ayay farayaan munkarka ayay reebayaan ilaahay subxaana watacaala ayay rumaynayaan hadda waxa weeye waxaa meesha ka muuqanaysa sifaatkaas hadiina laka waaye inaan markaasi khayriyadaanu aysan jiraynin khayriyadaanu inaysan meesha oolagin walow goor ayuu dha ilaahay subxaanau watacaala aamana ay rumay lahaayeen ahlul kitaabka kitaabka ahalkiisaw dha ilaahay lakaana iimaankaas ayaa khayran lahum oo khayr ahaa lahaayow dha ilaahay walow goor aamana ay rumay lahaayeen lahaayeenow dha ilaahay ahlul kitaabka kitaabka ahalkiisaw dha ilaahay yahuud iyo nasaaro hadday rumay lahaayeen oo iimaankan ilaahay subxaanau watacaala uu ku sheegay ummati maxamed ay markaasi qayb ay ka noqon lahaayeen oo ayaguna ay ahaa lahaayeen dad mu'miniina oo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey hadday ahaa lahaayeen buu dha ilaahay lakaana iimaankaas lakaanal iimaan weye kaanada maaragtay isinkeed yaa maxduuf weye lakaana iimaankaas ayaa khayran lahum oo khayr ahaa lahayo ilaahay hadda waxaa weeye oo khayr badnaa lahay la dhihi maayo oo waxa weeye afcalu tafdiilkan laysa calaa baadiha layd khayran lahum weeye markaas amase haddii calaa baadihi la yidhaahdo wa wa khayr badnaanaha ayaa laga wadaa min aliimaani bimuusa wa ciisa weeye rumayn ay rumeeyeen nabiyullaahi muusa oo yahuud loola jeedo iyo nasaaro oo ciise rumaysay siminkoodii aa loola jeedaa oo waxaa laga wadaa ana man aamana bimuxamedin nabi maxamed ruux rumeeye ayaa aclaa sareeya waa fadl isaga ayaa fadli badan miman adraka muusa wa ciisa weeye wa aamana bihi weeye qof soo haleelay nebiyullaahi muuse iyo ciise oo rumeeyey waa ka khayr badan qof maaragtay yaa nebi maxamed haleelay oo rumeeyey ayaa ka khayr badan weeye marka hadda lidukhuulihi fii hada almadxi alcadiim maxaa yeele qofkii nabigeena rumeeye calayhi salaatu salaam waa uu gelayaa madxigaas oo cadiimka ayuu gelayaa ama macnuhu khayran lahum waxa weeye mima alayhi waxyaabaha ay ku sugan yihiin haddii calaa baadihi laga dhigo oo sida zacmigooda markii la fiiriyo ilan ayaga waxay leeyihiin waxaa anagu ku sugannahay ayaa wax khayr badan ah weye intoo waaqica waxaa weeye waxa ay ku sugan yihiin wax khayra uusan ku sugnayn weye marka marka saas leeyahay ayaga ayaa taakum lagu samaynaya sidaa horuu soo sheegnana waxaa weeye afcalu tafdiilkan laysa calaa baabi ayaa la leeyahay oo lakaana khayra lahum sidaan ku fasiraynay lakaana iimaankaas ayaa khayra lahum u khayra haddii kale calaa baabihi laga dhigana sidaasaa lagu ta'wiilinaya marka sidaa markii ilaahay uu soo yidhi minhum waxaan ka mid ahowdha ilaahay ahlu kitaabka almu'minuuna kuwa mu'miniina oo ilaahay subxaanau watacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey ayaa ka mid ah ayagii oo dhan inaysan baaba wada ahayna ilaahay haddana ka warramayaan subxaanahu watacaala alla markaas wuxuu dhahay minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay almu'minuuna kuwa mu'miniina ayaa ka mid a ah. sida cabdullaahi bnu salaam iyo wa asxaabii ragga la yidhaahdo saxaabigii jaliilka ahayo yahuudiga ahay oo la dhihi jiray cabdullaahi bnu salaam iyo maaragtay raggii kaleentoodo isaga waxa weye raacsanaayo waxa weye madaxda u ahay wey waa markaasi kamid ah de kaas yahuudi u kamid ahay waxaa soo gelayeen najaashi oo isaguna waxa weye nasaaro ahayo melikulxabasha ahay iyo keyrkooda oo markaasi yahuudiya nasaara weye marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa kamid a ah kuwa muuminiin ayaa kamid a ah. wa aktaruhum badankoodi utadh ilaahay alfaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo kaafiriin oo ilaahay daacadiisa ka baxay askarkooda waa sidaas buu leyahay marka hadda alla wuxuu ku magacaabay faasiqiin baa layidhi maxaa yeele diinkoodii ayay ku faasiqoodeen baa leyihi marka waxa weeye cuduul ma aysan ahayn lisaanka kama ahayn oo ilaahay wuxuu yidhi wala walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kasiira marka xaqiiqada markii la yidhaahdo laa darara fii daalika weye taas dhibaata kuma sugnaa layidhi ilahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wa aktarun badankooda alfaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo daacada ilaahay ka baxay fisqigaasna waxaa loola jeedaa waa kufri weeye marka hadday sidaas yihiin inaysan waxa weeye wax dhibaata aysan cidna ulahayn baa ilaahay ka warramayaa gaar ahaan mu'miniinta lan yaduruukum idin dhibi maayaanu dheh ilaahay ilaa adan dhib mooyaane ayuu dheh ilaahay lan yaduruukum hadda lamiirkan inkastoo laga soo warramaa yahuud iyo nasaaro yahuudaa loo celaahaa layihi haddii kale waxaa yidhi labadoodana waa laysaga ysaga celin karaa laakiin jalaalaynku wuxuu celinayaa yahuud lan yaduruukum idin dhibi maayaanood ilaahay yahuud idin dhibi maysa yaa maxsara muslimiin weeye muslimiinta jamaacadoodiyow bishayin say idinku dhibi maayaan weeye ilaa adan dhib mooyaane dhibkaan markaasi lasoo isisnood muxuu yahay waxa weeye dhib oo lisaankaa weeye oo cay iyo waciid ah weeye inay markaasi nacaayaan oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ay caayi jireen waxay u goodi jireen dadka muuminiinta oo waxay dhihi jireen annaga waa idinka qaalib noqonaynaa waxa weeye xisada annaga ayaa helayna adinkuna duli ayaad noqonaysiin sidaasay dhihi jireen marka dhib intaas ka badan idinku samayn maayaan buu dhahay ilaahi subxaana watacaala waa markii waxa weeye dacaayada la yidhaahdo haddana hadday dagaal noqoto ilahay wuxuu ihi wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan al adbaara dabada ayay idiin jeedinayaan ayagoo jabay uma bacdigeeda laa yunsaruuna loo gargaari maayo ilaahay oo wax garab idinka siinaayo oo waxa weeye gargaar ay ka helaayaan ma jirta ayuu dhah ilaahay wan yuqaatiluukumow dha ilaahay hadday idinla dagaalamaan yuwalluukumay idiin jeedinayaan aladbaara dabada ay idiin jeedinayaan munhazimiina weye ayagoo jabay uma bacdigeeda laa yunsaruuna loo gargaari maayo bal lakum nasru calayhim weeye adinka ayaad ka guulaysansiinow dha ilaahay laakiin hadda waxaa weeye wacdigatan marka dadka muslimiinta ay helayaan waa goormay waa marka waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumeeyeen kitaabkooda ay haystaan shareecada islaamka ay ku socdaan aa loola jeedaa diinta alla markii loo musreeyo ayaa cadowga laga guuraysanayaa wacdiga ilaahay uu yabohay xaq weeye laakiin annagoon wacdigii ilaahay subxaana wa aan jidkiisi qaadan ma helayno maxaa yeele aayad ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaha yansurkum waysabit aqdaamakum dadka mu'miniinta ahow haddii aad u gargaartaan ilaahay diintiisa ayaa alla idin gargaarayaa aqdaamtiinane gomadiinana ilaahay markaas ayuu ku sugayaa macrakada jihaadka ayuu dhah ilaahay laakiin hadda xaaladan hadda maanta aanu joogno caalamu islaam waxa weeye xaaladaas ma taagna xaalad wuxuu taagan yahay diintiisa uu ka tegey oo waxa weeye gaaladii meel walba ay u bursanayso oo waxa weeye wax awooda iyo uusan lahayn waxyaabihii yahuudda ay ku goodi jirtay ayaa hadda muuqdoo muslimiinta ka muuqda waxaana ugu wacan waxay ka tageen ilaahay kitaabkiisay ka tageen waxyaabihii ay guusha ku helaayeen oo ilaahay ugu gargaaraya ayay ka tageen kolka meel cidlaa wax lagu heli maayo haddii lagu raasaan la gaari maayo haddii la doonaayo yahuud iyo kufaarta in laga adkaado kitaabka ilaahay hala qabsado hub fara badan iyo ciidan waxba tari maayaan haddii ilaahay subxaanau watacaala kitaabkiisa la qabsado yaa fii sabiilaahi la galo maxaa yeele daliil cad waxaawa ah maalintii beder asxaabtu wax yar bay ahaayeen gaaladuna al cafarna bal cafarkana uga badnaayeen saddex boqol iyo toban iyo saddex nin oo ah haweye dagaalan ku talagelin oon aad iyo aad u hubaysnayn oo qaar sacboolay iska yahay ayay ahaayeen kun iyo wamaa zaada soo diyaar diyaargaroobay ayayna markaasay baabi'iyeen marka hadda wixii lagu dagaalayo waktigaas haddii lagu dagaalayo oo dadka islaamka diintooda usoo laabanayaan guul way helayaan laakiin haddii meel cidlaa wax lagu raadiya la gaari maayo ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala duribat waxaa la yeelay aliin korkoodowna ilaa yahuud adillatu dilli ayaa la yeelay aynamaa meel alaale meesha ayuudha ilaahay suqifuu laga helane falaa ciza lahum maa ku qadiran wax ciziya ma laha ictisaamna ma laha oo la dhowraayo ilaa bixablin ilaa kaa'iniina inay ahaadeen mooyaane bixablin xarig oo min allahi xaggiisa ka ahaaday iyo waxablin xarig oo mina naas dadka xaggooda ka ada muminiinta hadda ilahay wuxuu noo sheegayaa meel kastoy joogaan cizi inaysan helaynin haddii muslimiintu ay muslimiin dhaba yihiin weeye la welibaad waxaa la yeelo dha ilaahay caliim korkooda adillatu dulli ayaa la yeelay dulligaas hadda ilaahay weligood ka qaadi maayo dulli waa saara yahay laakiin waxaa la rabaa inaan annaguna markaasi dulligii aanan qaadanin baynamaa meel alaale meeshiisu qifuu laga helow dha ilaahay xaysumaa wujiduu weeye Ah, meeshu laga helo cizi ma laha ilaa bixablin walaa ictisaam baa loola jeedaa wax lagu dhawraayana ma laha oo lagu daynaayo ilaa bixablin ilaa kaa'igiina u soo qadaro inay ahaadeen mooyaane bixablin xarig oo min minallahi ilahi xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xarig oo min minannaas dadka xaggooda ka ahaaday hadda waxaa la leeyahay sina lagu daymaayo ilaa inay haystaan xarig ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo xarig min iyo maxaa loola jeedaa waxa weye bixablin min allaahi waxa weeye waxa uu noqonayaa in nimanka kan waxa weeye eh, bixablin min allaahi waxa weeye ahdi in marka uu naga dhexeeyo oo waxa weeye jihaad laga heshiiyey oo markaasi ay yihiin ama waxa weeye ammaano ay ku jiraan oo jizye gudanayaan ayaa laga wadaa ilaa bixablin min allahi waxablin min annaasi waxa weye noqonaysaa layidhi in markaasi waxa weeye cahdi ou jiro oo lasla nabadgelinaayo ahdul amaana ay ku jiraan amase waxa weeye cahdu sulx ay ku jiraan amase cahduljizya ay ku jiraan haddii ilaahay yidhahdo waxaa ugu tegi doonaa arrintaas bayaankeeda suuratu baraha haddii ilaahay yidhaahdo haddii waxa weeye intaas aan lagu dhowraynin lama dhowraayo wey maxaa yeele gaalada oo ahlu kitaabkaa haddii waxaa waaye jizye lagu sugo oo jizye laga qaadaayo oo cahdi lagula galo sida hadda waxa weeye yahuudo khaybaro kaleentood waxa weeye waa lagu dhowrayaa taas waxaan laakiin intaas ahayna amba qof ammaan ay ku jiraan ahdul amaan ay ku jiraan amase waxaa weeye ahdulhudna ay ku jiraan waa lagu dhawrayaa waxaan laakiin intaas ahayn lagu dhawri maayo ilaahay wadacu waxay la noqdeenow dha ilaahay biqadadin caro oo min allaahi ilah xaggiisa ka ahaatay wadaau waxay la noqdeenow dha ilaahay biqadadin caro oo min allaahi ilah xaggiisa ka ahaatay wawelibad waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskaratu miskiinnimo ayaa la yeelay alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxay la laabteen buu dha ilaahay cadho oo ilaahay xaggiisa ka wabaa wabaa'u way la laabteenow dha ilaahay biqalladin cadho oo minallaahi ilah xaggiisa ka ahaatay wabiribad waxaa la yeelay calayhi korkoodow dha ilaahay almaskaatu miskiinnimo ayaa la yeelay daalika kaasow dha ilaahay waxa weeye lardiga oo waxa weeye maskanada la yeelay iyo carada alle ay la noqdeen mushaahiuleyga waasa u noqonaya daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisababi annahum basaabkeeday ku aata ayagu kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriyowna ilaahay biaayaati illahi ilahay aayaadkiisa ku kufriya waxa weeye maxaa yeele aayaadka ilaahay dadka ku kufriya waxaa ku dhacaaya dulli iyo waxaa ku dhacaya maskano ayaa ku dhacaaya waxaa ku dhacaya calo ilaahay yaa ku dhacaysa sababta marka arrintaas u wacanuu dha ilaahay daalika kaasowna ilaahay biannahum bisaabbaadan saweeye biannahum bisaabi annahum masaafsa ku aata ayagu kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya wayaqtuluuna alambiyaa ambiyaduna ay dilaayaano ambiyada ilaahay inay soo laayeen waana soo marnay ambiyada ilaahay laayeen arrimahaasaa waxay u keeneen caro alla inay maaragtay ku dhacdo oo ilaahay dulli iyo maskano u yeelo bikayri xaqin xaq qayrkiisa ay ku dileen ta'kiid waaye wayaqtuluuna alambiyaa ambiyada ay dilaayaan bigayri xaqin ay ku dilaayaan daalika kaasowna ilaahay daalikadan ayaa takiidku noqonaya saasaan ula jeedaa daalika kaasowna ilaahay bimaakii sababkiisa ku aadowna ilaahay asow ay caasiyeen amarka alle ay caasiyeen oo wakaanu ay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudboon ilaahay haddana waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala sababta arrintaas u qabatay cisyaanka amarka ilaahay ay caasiyeen iyo xadgudubka ay xadgudbeen oo xalaasha ay ka talaabsadeen oy xaaraamta u talaabsadeen intaasaa waxaa ugu dhacday asbaabahaas ayaa waxay u keeneen in ilaahay subxaana watacaala u aroodo oo ilaahay dulli iyo maskano uu yeelo weye laysuu ma aanow dhah ilaahay ahlukitaabku sawaa'an kuwa simanow dha ilaahay ma aanow dha ilaahay min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa ka mida ummatun ummad ayaa ka mida ummaddaasoo qaa'imatun oo toosan ayuu dhah ilaahay ummaddaasoo yadruuna akrinaaya aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa ama allowda habeenka saacadihiisa walxaalum ayaguna waqtigu ay dukanayaan hadda markii waxaa weeye ilaahi subxaanau watacaala uu ka soo warramay qolooyinka ahlu kitaabka oo xumaantooda laga soo warramay halkan alla wuxuu noogu sheegayaa inaysan waxa weeye wada sinayn jumladan marka laysuusa waana leeyahay oo ilaahay saas uuna leeyahay waxay u laabanaysaa lijamiic ahlilkitaab weeye hadda waxaan si khaas uga soo warramayna yahuud laakiin waxa weeye hadda waxaa loo wada celin ahaa layidhi yahuud iyo nasaar wey macnaha waxaa laga wadaa hum gayru mustawiina weye kuwa siman kayrkood waaye xagga caqiidada kuma sina bal waxaa kamid ah leeya qof xaq ku sugan waxaa kamid aha leeya qof baatil ku sugan ma sina ayaa la leeyihi ilaahay sidaasuuna leeyahy subxaanau watacaala leysuu ma aanu dha ilaahi kitaabku sawaa'an kuwa simanu dha ilaahay sawaaankan macneedu macnaa mustawiina waa layidhi sawaa'an mustawiina weye oo waxaa markaas in lagu dafcinayaa saas marka la leeyahay sawaantan ayaa waxaa la yidhi waa khabarun canil waawi si laysu yaaliyo marka sidaas ayaa la leeyahay mustawiina marka saas ayaa waxa weeye si aan saas loo dhihin ayaa waxaa lagu fasiraa sawaantan mustawiina lagu fasira ayaa layidhi waayahay saasaa markaasaa la leeyahay culamada qaarkeedna waxay yidhahdeen sawaantan khabaru layso waaye maxaa yeele wowda ayaa isinkeeda sawaanna khabarkeedu waayo oo waxba hadda mustawiina la dhihi maayo walow hadda markaasi jaalimka uu fasiraayo laakiin asaga waxa uu diidayaa in markaasi khabarulowse laga dhigo laysuu ma ahanow dha ilaahi ahlu kitaabku sawaan mustawiina kuwa siman ma ahanow dha ilaahi min ahlilkitaabi war bilaabanaya weeye waxaa weeye waxayna tafsiir u tahay laysuu sawaan fi tafsiirkeedu weye alla markaa wuxuu yidhi min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa ka mid a ah. ummatun ummad ayaa ka mid a ah. ummadaasoo qaa'imatun macnaa mustaqiimatun toosan weeye ummad waxaa weeye toosan oo xaqa ku sugan ayaa ka mid ahowdha ilaahay sida cabdullaahi binu salaam iyo asxaabii ragga la yidhahdo hadda aynu soo maraynay iyo waxaa weeye najaashi iyo afartan oo kaleoo nasaare najaan ahay iyo soddon iyo laba oo xabasho ahay iyo waxa weeye saddex oo reer huum ahay ah, sida jamaaca ansaarta kamid a ah, waxaa kamid ahay ascad ibnu ziyaarata iyo bara ibnu maxruur iyo maxamed ibn maslamata iyo sirmata ibnu caras ayaa kamid ahay nimankan waxay ku cibaadaysan jiran baa layidhi waxay yaqiiniin oo sharaa'icda hore ah rasuulka calayhi salatusalaam markii la soo bixiyene way rumeeyeen waana u gargaarinaa leey marka sidaas ayaysan ku sinayn oo ilahi wuxuu yidhi min ahlil kitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa kamid a ah, ummatun ummad ayaa kamid a ah, ummaddaas oo qaa'imatun oo toosan ow ilaahay ummadaasoo ka sifa yadluuna akrinaaya aayaat aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa akrinaaya aana alleyde habeenka saacadihiisa weye walxaal hum ayaguna yafsiduuna macnaa yusalluuna ay dukanaayaan hadda ilahi wuxuu ihi aanaa alleydi u dhah ilaahay saacaatuleyl marka aanaadu waxa weeye waxa weeye saacaadkaa loola jeedaa marka hadda aanaa alleydi ayaa la khasisay oo habeenkiyaa la khasisaa layidhi habeenka cibaadada ah waxay ka fadli badan tahay ligimidda maalinta ee hadda waxa weeye qur-aanka hadday akhriyaan maalinta hadday akriyaanne ee waxa weeye sabab iyo khayr way keenayaan laakiin hadda waxa loo khasisaayo habeenka saacayihiisa habeenka ayaa khayr badan haddana waxau maaragtay khaali ka yahay hooye iyo suma ayuu ka yahay ou khaali ka yahay wom yufsiduuna u dhaha daaweye sujuuddii macnaha yusaluuna laga wadaa salaada ayaa sujuud lagu magacaabaa layidhi waxaa loogu magacaabana liannahu ashrafu ajzaa'ihaa layidhi salaada ajsaadeeda ayaa sujuudka ugu sharaf badan yahay maxaa yeele axaadiisaa ku soo aroortay rasuulkeena calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu lcabdi min rabbihi wa huwa saajidun addoonku markuu rabbigiisa uu dhow yahay waa marka waxa weeye uu sujuudsan yahay ah, faabsiruu fiihi ducaa ducada badiya markaa sujuudda ku jirtaan faqimanun an yustajaaba lakum uu dhahay waxaa xaqiiqa in laydin ajiibaayo oo qofku markuu saajid uu yahay ee ilaahay subxaana watacaala sujuudda alla uu ku baryo waxa weeye ducadiisu mustajaabo weye marka ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala aayaadka alla ay arrinayaan habeenka saacadihiisa ayagoo dukanaya haddana alla wuxuu yidhi yu'minuuna way rumaynayaan billaahi alla ayay rumaynayaan iyo welyoomi yoomkii alaakhiri oo dambo dadkan wanaagsano ahlu kitaabka ha ah alla wuxuu yihi yu'minuuna way rumaynayaan bilaahi alla ayay rumaynayaan iyo welyoomi yoomkii alaakhiri oo dambo wayaamuruuna way farayaanow dha ilaahay bilmacruufi wanaagga ayay farayaan wayanhowna way reebayaan anil munkari munkarkana way reebayaan oo macruufkay faciyaan waxa sharciga lagu aqoonsada wanaaggiisa iyo caqliga saliimka munkarkana way reebayaan waxa qabiixnimadiisa sharciga lagu aqoonsay caqliga saliimkaa la yidhaha haddana alla wuxuu yihi wayusaaricuuna way degdegayaan filkhayraati khayraadka ay ku degdegayaan wayusaaricuuna way degdegayaan odha ilaahay filkhayraati khayraadka ay ku degdegayaan ah, yubaadiruuna way waay ku degdegayaan ayaa laga wadahaa layidhi imtisaali amrilaahi weeye amarka ilahay inay farsoomaan weye haddii la yidhaha masalanba cajaladu waa madmuumo oo nabiga waxau dhahay alayhi salatu salaam al cajalatu min ashaydaani degdegku shaydaan ka ahaatay waxaa laga istisnoonayaa umuura dhawra macnaha waxaa lagu jawaabayaa macna almusaaraca waxaa weeye annahu idaa tacaala la xaq xaqun lilah xaq ilaahay markau soo caarido iyo qofka waxaa weeye xaq oo xaqun linafsi weeye waxa asaga naftiisa dheefteeda xaqa ilaahay ayuu qof u degdegayaa weye waxa naftiisa dheefteedana waa ka tegaa weye cajalada markaas waxa weeye fahiy almubaadara lishay wey mudlaqan weye laaqa weye isaga u salaada u degdego weye qabla waktigaas amase salaada dhexdeeda ou degdego ousan salaada rukuuceeda sujuudkeeda usugin taas ma banaano weye taas madmuumay noqonaysaa marka hadda waxay culimmadu kusoo soo gebangeeyeyaan wixii umuurul aakhira ah waxaa la iska dalbaya degdeg waxaa kaleentoy oo murdiyaani in markaa laga fiirsado marka ilaahay sidaas ayuu yidhi subxaana wa tacaala marka ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa ulaaika kuwaasooda ilahay min asaalixiina kuwa suusuuban ayay kamid yihiin marka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu